بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay fii nafaqati اlqariibi qofkii sokeeyaha ahaa nafaqadiisa waa noocii labaad ee nafaqada nafaqada waa kaa nidhi saddex qeybood ay u qaybsantaa nafaqat الزawja wa nafaqat اlqariib wa nafaqat اlmamluuk marka nafaqat الزawja wayna soo dhaaftay tan waxa wey nafaqat he alqariib nafaqat اlmamluukna wayna imaan doontaa yalzamuhu qofkii waxaa ku waajibaya lab iyo dhadig wuxuu yahayba nafaqat اlwaalidi waalidkii inuu biilo wain calaa waalidkaa haba sarreeye ee wاlwaladi wanafaqaة اlwaladi waladka nafaqadiisa ku waajibaysa wain safal haba hooseeye eh wain ikhtalafa haba kala duwanaadaan diinuhumaa diinkoodu haba kala duwanaado bishardi yasaari اlmunfiqi kan wax nafaqaynaya hodantinimadiisa shardigeeda bifaadilin wax ka dheeraada uu hodan ku yahay can quutihi quudkiisa iyo waquuti ciyaali ciyaalkiisa quudkooda fii yowmihi maalintiisa wuxuu idhi waxaa waajib ah nafaqada waalidka waalid marka lagu yidhi waxaa soo gelaya aabbihii iyo hooyadii iyo wixii ayagaba dhalay ay ka soo farcameen markaa aabbihii awowgii awowgaas kii sii dhalay hooyadii iyo labadii dhalay waka adu usuushii usuushoo dhan baa soo gelaysa aabbihii iyo wixii dhalay aabbaha hooyadii iyo hooyadii waxay ka soo farcantay intaaba waa in cala haba sarreeyee waayahay nafaqadooda waa waajib sidoo kale nafaqada waladkuna waa waajib wixii adig kaa farcamay tafiirtaada ah labiyo dhadig wuxuu yahayba hadduu doono haba hooseeye adiguna waa waajib inaad biisho waayahay waxaa asal u ah nafaqada waalidka qowluhu tacaala wasaaxibhumaa fi dunya macruufa ilahay wuxuu labada waalid adduunyada si wanaagsan ula suxbo macruufkaas ilaahay qur-aanka ku tilmaamayna waxaa ka mid ah in kifaayadooda loo qumo markay baahan yihiin oo la baahi tiro iyo xadiidkii nebigu uhi calayhi الsalaatu wasalaam aطyabu maa yaأkulu الrajulu min kasbihi ninka wuxuu cuno waxaa u wanaagsan waxa weeye kasabkiisa wawaladhu min kasbi waladkiisana kasabkiisu ka mid yahay fakuluu min amwaalihim xoolahooda ka cunu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibnulmundirna ijmac buu soo naqliyey in culimmada isku waafaqeen in nafaqada labada waalid ee aan kasab lahayn xoolana aan lahayn inay ku waajibayso xoolaha waladkooda amaa nafaqada waladka waxaa asal u ah qowlku ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahun fain ardacna hadday idin nuujiyaan waxaa weeye dumarkiinii lakum idinka faatuuhuna waxaad siisaan ujuurahunna bushqaayadooda siiya haddaba aayaddan maxaan ka qaadanaynaa maadaama ujradii loo waajibiyey awlaadda nuujintooda waxay keenaysaa in mu-antooda loo qomo min baabi awlaa haddiiba irdaacoodii ujuuro lagu bixinayo dee mu-antoodii in la bixiyana meesha way eh, ku jirtaa iyo xadiidka nabigu ku yuri alayhi الsalaaةu wasalaam hind bint cutba khudii maa yakfiiki qaado oo hantida zawjkaaga ka qaado wixii kugu filan oo waladki waladkaagana ku filan bilmacruuf si wanaagsan oo eh, curfiga waafaqsan ku qaada rawahu shaykhaan xataa haddii labadooda diin ay kala duwan yihiin maxaa looga jeedaa eh, waalidka iyo waladkiisa hadday xataa kala din nafaqadoodii waxa wey waa waajib haddii maala aabbaha oo gaal yahy adna muslima tahay nafaqadiisi waajib bay tahay hooyada hadday gaal tahay adigana muslim tahay nafaqadeeda waajib bay tahay waladkaaga hadduu gaal yahay adigana muslim tahay waxa wey nafaqadiisu waajib bay kugu tahay wahaakada yani ikhtilaafu diin halkan saameyn kuma le sida dhexalka ma aha waaya usuushii iyo furuucdiiba haddaba nafaqadu waajibaysaa walad iyo waalid maxaa kaa baxay xawaashidii qaraabadii kalaa kaa baxday walaalkii iyo walaashii adeerkii iyo eedadii kuwaa nafaqadii ma waajibayso waa mustaxab inaad biisho walaalkaa iyo walaashaa eedada iyo waxaa weeye adeerka waa shay mustaxab ah iyo qaraabadaada kale laakiin waajibkuguma ahaa waajibkuguma aha waaya <clears throat> saasuu madhabkeenu ya culamo dhahaysa waa waajibna way jiraan sida abu xaniifa oo kale raximah اllahu tacaala yalzamhu qofkii waxaa ku waajibaya nafaqat lwaalidi waalidka nafaqadiisii kii dhalay wain cala haba sarreeya walwaladii waladka nafaqadiisii wain safal haba hooseeye bishardi yasaari lmunfiqi kan wax nafaqaynaya hodantinimadiisa shardigeeda bifaadilin wax dheeraada uu hodan ku yahay can quutii quudkiisa dheeraadka ah wa quuti ciyaali ciyaalkiisa quudkooda dheeraadka ah fii yowmihi maalintiisa yacni qofka ay nafaqada waalidka ama waladka ku waajibayso waxa weeye waa qofkaa haysta hanti xaajadiisa iyo baahidiisa dheeraadka ah bimacnaa quutulyoomkiisa wax ka badan buu haystaa iyo quutulyoomka ciyaalkiisa eg yani bimacnaa waalidkii waladka hadday kulmaan markii waalidkaaga aad biilayso oo markii waladkaaga aad biil ku helayso wixii waladkaaga marka dheeraad ka ah ayaad waalidkii siinaysaa lakiin adoon waalid waladkiiba yani baahidooda aan daboolayn waalidkii nafaqadiisii waajib kuu noqon mayo saas weya marka qofkii waxa wey wax faadil ka ah nafaqadiisii nafaqada ciyaalkiisa haysta ayaa markaa waalidkiisii biilaya saas wey wuxuuna kaga bilaabaya weliba naftiisa dabeetana xaaskiisa dabeetana carurtiisa yaryarka ah kadib labadii waalid baa imaanaya nabig wuxuu hi alayhi الsalaatu wasalaam ibda binafsika fatasadaq calayha naftaada ku bilow oo ku sadaqayso macnaha biil fain fadla shayan hadduu wax kuu soo haro faliahlika ehelkaaga sii waaya ehelkaaga waxa wey waa xaaskaaga iyo carruurtaadi fain fadla can ahlika shaya dheerkaa hadduu wax ka soo hadho falidii qaraabadkii qaraabadaada saaxiibkaa rawaahu muslim waayahay quud buu mualif ka cabiray laakiin waxaa ficnaan lahayd inuu dhaho xaajo maxaa yeelay quud keliya lama eegayo waxaa la eegayaa xaajada naftiisa oo maskankii hoygii ku jiro oo aradbixii ku jira wixii la hadlaado wa yubaacu fiiha nafaqadii qariibka waxaa loo iibinaya maa yubaacu waxa loo iibinayo fi dayni dayntii nafaqada qariibka waxaa loo iibinayaa waxa daynta loo iibiyo oo ah caqaarkii iyo keyrkii hadduu guri leeyahay qofku daynta wuu u iibinayay hadii dayn lagu yeesho hadduu dhul leeyahay sidoo kale haddii uu gaadho leeyahay waa loo iibinaya tanna waa saasoo kale nafaqadii waxaa wey qariibka ama waalid ha ahaado ama welad ha ahaado waa loo iibinayaa haddii aad leedahay dhul iyo eh, hanti kale oo markaa xoolo kale oo aad ku biisha aadan inaad hantidaas usuusha aad iibisa mooyaane waayo nafaqada qariibkaaba ka sii mudan deynta day iyo nafaqa noqoto qariib nafaqada qariibkaa ka horaysa deyntii wayalzamu waxaa ku waajibaya kasuuba mid xoogsanaya kasbuhaa nafaqadii qariibka inuu soo xoogsado fi asaxi muctamad haddaan qabano qofku hadduu yahay qof aan xoolo haysanin laakiin xoog ah oo awoodi kara inuu shaqaysto oo xoogsado si uu u biilo qofka qariibkiisa ama waalid ha ahaado ama walad ha ahaado waa ku waajib inuu oogsado waa ku waajib inuu xoogsado marka isaga oo xoogsan kara ma dayici karo ciddii nafaqadii nafaqadooda ilaahay uu saaray ama ha ahaado waalid ama walad ha ahaado suu nabigu tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam kafaa bilmari iثma an yudayica man yaquut waxaa qofka dembi ugu filan inuu dayaco qofkii uu biilayey saasuu nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam midda kale qofkii inuu awoodi inuu shaqaysta waxay la mid tahay sida asagoo xoolo haysto oo kale hadaabaad shaqaysan karto waa inaad shaqaysataa si aad naftaada aad waxa weeye ugu filaatay iyo ehelkaagii wayelzamu waxaa ku waajibaya kasuuban mid xoogsan karaa mid xoogsadaa wayelzamu waxaa ku waajibaya kasuuban mid xoogsada ah oo macnaha xoogsan kara kasbuhaa inuu xoogsado nafaqadii qariibka fil asax walaa tajibu nafaqadii waajibi mayso limaalikin qof limaaliki kifaayatihi qof kifaayadiisa un haysta nafaqadii u mayso walaa muktasibihaa mid waxa wey kifaayadiisa uun shaqaysta oo macnaha xoogsan kara u waajibi mayso watajibu waxay u waajibaysaa lifaqiiri mid faqiiray waajibaysaa faqiirkaas oo hayri muktasibin aan shaqaysan karin in kaana hadduu yahay faqiirkaasi zaminan mid naafo ah hadduu yahay ama mase mid yar ama mase majruuna mid waalan wailaa haddii kale oo uu xoogsan karo ousan xoogsanin fa aqwaalun aqwaal baa ku sugan axsanuhaa aqwaasha waxaa ugu wanaagsan tajibu waxay u waajibaysaa asal iyo faracba waaliu qowlka saddexaadna waxaa weeye liaslin asal bay u waajibaysaa laa farcin farac waajibi qultu waxaa idhi ahaaliu qowlka saddexaad ayaa adharu xoog badan wallaahu aclam nafaqada qariibka la maayo qofkii faa'idadiisa haysta u waajibi qof asagoo isku filan oo xoolo ku filan haysta ama waalid ha ahaado ama welad ha ahaado marba hadduu haysto xoolo ku filan oo nafaqadiisa daboolaya qofkaas nafaqadii waajibi mayso sidoo kale qofka haddii uusan haysan kifaayadiisa laakiin uu kifaayadii shaqaysto xoolo isku biilama haysta lakiin wuu xoogsadaa waa qof oo isku filan marka xoogsigiisaa loo daynayaa de markaa waajib maaha in la biilo kaas waaya waxay u waajibaysaa haddaba nafaqada qariibku qofka faqiirka ah ama waalid ha ahaado ama walad ha ahaado isla markaa qofkaa faqiirka ah uusan ahayn qof aan xoogsan karin qof aan yani xoogsanin waa qof oo aan xoogsanin oon shaqaysanin laakiin wa shardi kalea intaa lagu sii haddii uu yahay qof naafa ah ama ilmo yar ama mid waalan yahay maxaa intaa lagu daray inta midna ma shaqaysan karo ka naafaadana ma shaqaysan karo ilmaha yarkana ma shaqaysan karo kan waalana sidoo kale ma shaqaysan karo marka haddii uusan awoodi karinba inuu shaqaysano shaqadii ka xidhanta faqiirna uu yahay marka waa la biilayaa nafaqadii waajiba wata amaa haddii uu awoodi karo inuu shaqaysto wa ilaa markuu waxa weye hadduu awoodi karo inuu shaqaysto curyaan ma aha ilmo yar ma aha mid waalan ma aha waa qof shaqaysan karoo dhalinyaroo xooga ah. waadfaan soo qofka asaga ah nafaqadiisuma waajiba ama waalid ha ahaado ama welad ha ahaado aqwaalun baa ku sugan saddex qowl baa ku sugan qowlka koobaad wuxuu leeyahay mulaqa way waajibaysaa asal iyo faracba waa la biilayaa ama aabba ahaado ama hooye ahaado ama waladaa dashay ha ahaado hadduuba xoogsan karo laakiin uusan xoogsanin waad biilaysaa maxaa yeelay waxaa fool bay dhaheen qofkii asagoo ilaahay xolo siiyey isla markaa ilmihiisii oo baahan uu ag oo waxba aan ka siinayn waladkiisii ama waalidkii oo baahan aan xoolihiisi waxba ka siinayn oo markaa eh, dhahaya aabba shaqayso waad shaqaysan kartaa ama waladkiisi ku dhahaya shaqayso waad shaqaysan kartaa taasi ma quruxsanay dhaheen labaadna wuxuu leeyahay almancu muطlaqan kanuu cagsi ku yahay gebi ahaanba qof shaqaysan kara waalid iyo waxba la siin maayo qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay waan kala qaadaynaa tafsiil baan gelinaynaa aabbaha iyo hooyada wixii asal ah way u laakiin faraca waajibi mayso maxaa yeele asalku xurmo badan buu leeyahay sidaa waalidka inaad dhahda shaqayso ma quruxsano waa inaad biishaa laakiin waalidkaa waad ku dhigi kartaa shaqayso dhalinyaraha tahay oo qaangaad ah oo xooga shaqaad helaysaa waad shaqaysan kartaa shaqayso adii kartaa haddaba qowlkan dambe ayaa xoog badan bu i alimaam nawowi qultu ahaali adhar qowlkaasaa xoog badanoo waalidkii waladka waa la kala qaadayaa waalidkana hadduusan shaqaysayn shaqa lagu xambaari maayo waa la waladka laakiin hadduu shaqaysan karo waajib maaha in biilo haddaad ku tabarucdo biilkiisana waa axsan waaya wahiya nafaqat lqariib waxaa weeye alkifaayatu baahitir weye wey wixii qofkii ku filan oo baahidiisa daboolaya taana waxaa daliilo ah xadidka nebigu yuri alayhi الsalaatu wasalaam khudii maa yakfiiki wawaladaki bilmacruuf saasuu nabigu ku yidhi alayhi salatu slam hin dabinti cutba qaado xoolaha zawjkaaga abu sufyaan ka qaado wax ku filan adiga iyo caruurtaada marka kifaayu nabigu alayh salam ku xidhay nafaqat he alqariib waxay ku kala qaadeen nafaqada zawjada iyo ta maxaa yeelay nafaqada qaraabada waa waa caawinu marka baahida la daboolo maa muhiim ah watasqud way ku dhacaysaa nafaqadii e, qariibku bifawaatiha tegitaankeedii yacni haddii maalan e, qofkii qariibkaaga ah aanad biirin muddo nafaqadiisii way dhacday muddadaas la soo qalayn maayo dayn kugu noqon mayso walaa tasiiru noqon mayso daynan dayn ku noqon mayso calayhi qofkii ilaa bifardi qaadin qaadi inuu qadaro mooyaane uu jaangooyo ow amase idnihi qaadi inuu u idmo mooyaane fi iqtiraadin qofkii qariibkaa inuu soo amaahado nafaqadiisii liaybati liajli haybatin kii biiri lahaa maqnaanshihiisa awgii ow amase mancin diidid uu diiday inuu biilo awgeed wuxuu ku yidhi nafaqada qariibku waxyaabay kula duwanyin bay ka tahay nafaqadiisi nafaqada zawjada eh ayadoo ma noqoto haddii waktigeeda tago saasay ku dhacaysaa mucaawado maaha laakiin nafaqada zawjadu waa mucaawado walidaalik dayn ma noqonayso ilaa laba xaaladood mooyaane haddii waxa weeye qofkii uu qaadi u tago qofkii qariibka ahaa dabeetana qaadigu u qadaro qaadigii baa u jaangooyuhi maalin kasta intaas sii intay isqabsadeen ku murmeen ayay qaadi iskula tageen dabeetna qaadiga wuxuu maalin kasta waxaad siisaa laba doolar maalan marka maadaama qaadigu qadaray dayn bay noqonaysaa haddii muddadii ay dhaafto oo uu bixin waayo sidoo kale haddii qaadigu u fasaxo qofkii qariibka ah ee la biilayey inuu eh, amaaha uu soo qaato maadaama qofkii biilayey uu maqan yahay soon beledkii joogin amaba uu diido inuu bixiyo haduu diido inuu bixiyo oo uu noqdo nin bakhiil oo gacan adag markaa qaadigu wuxuu dhihi karaa soo amaaho anigaa markaa amraya inuu diintaa bixiye waaya wuxuu idhi wahiya nafaqadii qariibku alkifaayatu kifaaye weeye watasqud way ku dhacaysaa bifawaatihaa tegitaankeedii waktigeedii oo taga ayay ku dhacaysaa walaa tasiiru ma noqonayso daynan dayn ku noqon mayso calayhi qofkii qariibka ahaa wax biilay dayn ku noqon mayso ilaa bifardi qaadin qaadi inuu jaangooye mooyaane qaadi inuu qadaro oo jaangooye mooyaane aw amase idnihi idni lqaadi qaadigi inuu ufasaxa mooyaane kii la biilayey fi iqtiraadin inuu kusoo dul amaahdo kii biilayey liaybatin liajli haybatin maqni uu maqan yahay awgeed aw mancin diidma uu diiday inuu biilo awgeed wa calayhaa hooyadii waxaa lagu leeyahay irdaacu waladihaa waladkeeda inay nuujiso alliba'a caanaha dambarka ah uma dabeetana bacdahu intaa kadib in lam yuujad haddaan la helin ilaa hiya ayada mooyaane aw amase ajnabiyatun gabadh ajnabiye ah oo qalaad wajaba waxaa waajiba irdaacuhu ilmihi in la nuujiyo kolba midii joogta labadooda waajib ku noqonaysa wain wujidataa haddii labadoodaba la helo hooyadii ajnabiyadii lam tujbar ilummu hooyadii lama khasbi maayo fain rakibat hadday jeclaysato hooyadii inay ilmaheeda nuujiso walaal hiya iyaduna mankuuxatu abiihi aabbihii tuuqaba ay tahay falahu waxaa u bannaan zawjkii mancuhaa gabadhii inuu diido inay ilmihii naaska jaqsiiso fi aai muctamad haddaan qabano qultu qaala nawi wuxuu idhi alasaxu muctamad waxaa weeye laysa lahu ninkii uma bannaano mancuhaa inuu diido hooyadii ilmaheeda inay naaska jaqsiiso wasaxaxahu qowlkan waxaa tasaxiixiya alakharuna culimmada badankood wallahu aclam waayahay masaladan mualifku wuxuu u tilmaamay ku saabsan eh, hooyadii inay ilmihii caanaha naaska ay siinayso gaar ahaan caanaha u horreeya dambarka inay waajib ku tahay inay siiso ilmihii wuxuu u sheegaya maxaa yeelay masaa'il buu ka ratibi doonaa ku saabsan xagga eh, waxa weeye hooyadaas hadday dalbato inay ku qaadato ujuuro ilmaha eh, nuujintiisi inay ujuurada yeelanayso de ilmihiina nafaqadiisa waxaa ka mid a ah in caanihii la siiyo aabbihii baa lagu leeyahay inuu eh, ujrada nafaqada uu bixiyey ilmahaas iyo waxa wey naasnuujintiisaba haddaba wuxuu ku yihi hooyadii waxaa waajib ku ah ilmaheeda markay umusho in ay caanaha dambarka siiso caanaha u ee waxa weeye eh, ilmaha markay gabadha umusho naaskeeda ka imanaya maxaa yeelay caanahaas waxa wey la-aantii ilmihii ma noolaan karo gabadh kale oo meeshii hooyada u buuxin kartana ma jirto caanaha dambarka meelaan hooyada ahayn ka heli maayo dambarka kadib eh, haddii aan la helin waxaan ahayn gabadhii eh, waxa weeye hooyadii mooyaane cid kale oo ilmaha naaska jaqsiin karta ma jirto waa waajib inay markaa ayada naaska jaqsiisaa haddii ayadii ayna jooginna oo ayada ay dhimatay maalan markaa waxaa naaska jaqsiinaysa gabadh kale hadii la helo oo naaska jaqsiisa oo ajnabiye ah haddii mid un la helo oo waajib gabadha inay naaska jaqsiiso oo markaa haddii xataa ay dalbato ujuuro ujuuradii waa la siinaya waayahay hadday labada wada joogaan ka waran hooyadii iyo gabadh ajnabiya labada way joogaan hooyadii markaa la khasbi mahayo hadday diiddo dhahdaano ilmaha naaska jaqsiin maayo gabadhaas kale ee caanaha leh naaska ku jaqsiiso ilmahaaga waxa weeye hooyadii la khasbi maayo ee taa kale ayuunbaa naaska jaqsiinaysa taana ilahay baa qur-aanka inoogu tilmaamay wain tacaasartum fasaturdicu lahu ukhraa haddii aad macnaha isku diiddaan ciddii nuujin lahayd ood isku qabataan gabadh kale unbaa naaska u jaqsiin doontu ilah yidhi subxaana wa tacaala marka tacaasurkiina waxaa ka mid ah gabadhii inay diiddoy dhahdo anu naaska jaqsiin maayo ilmaha sababtay doonta ha u diiddo haddii haddaba hooyadii ay jeclaysato inay ilmihii naaska jaqsiiso isla markaa ilmahaas aabbihii xaas u tahay mankuuxatu abihi wey ma u diidi karaa oo ma dhihi karaa ilmaha naaskaa jaqsiini wuu u diidi karaa saasay dhaheen culimmadeenna qowl baa sidaa qaba inkastoo imaam nawowi ka daba imaan doona qowlkan muxuu leeyahay maxaa yeelay ninkii xaq wuxuu leeyahay gabadha inuu ku istimtaaco muddadii irdaaca marka waktiga ay ku bixinaysa irdaaca inuu ku istimtaaco xaq u leeyahay saa darteed wuu diidi karaa oo gabadh kalea ilmaha naaska i jaqsiin wuu dhihi karaa laakiin imaam nawowi wuxuu idhi sida muctamadka ah uma diidi karo xataa haddii la helo gabadh kale oo ilmaha naaska jaqsiisa qowlkaasina culimmada badankood taxiixiyeen maxaa yeelay ilmihii ayay dhib ku tahay maxaa yeele hooyada meesheedii gabadh u geli karta ma jirto cid kastana ayadaa ilmaheeda uga naxariis badan walidalik ilmaha hooyadii loo diida maaha fain itafaqaa haddaba hadday isku waafaqaan labadii zawjayn hadday isku heshiiyaan inay hooyadii ay naaska ilmihii jaqsiiso oo wa alabat hooyadii ay dalbato ujrata milin ujratumili ay dalbato in mushqaayad lagu siiyo weliba mushqaayadda ilmahaas oo kale u ah ujratumil ah, ujiibat waa la ajiibaya amase alabat um hooyada waay dalbatay fawqa ujratumil wax ka badan falaa markaa waajib ma aha aabbihii inuu ajiibo wakada la mid ah in tabaracad hadday ku tabarucdo ajnabiyatun gabadh qalaad oo hooyadii aan ahayn inay naaska ilmihii jaqsiisa hadday ku tabaruucdo oo mase radiyat ay raalli ku noqoto biaqalla wax ka yar ujratu midligii wax ka yar bay tidhi anugu waan ilmaha naas ku jaqsiinaya marka waajibkuma aha abbihii in uu eh, hooyadii eh, ujratulmili uu siiyo fi adhari muctama haddaan qabano waaya wuxuu ku yidhaha eh, ninkii iyo ama aabbihii iyo hooyadii hadday ku heshiiyaan inay hooyadu naaska ilmihii jaqsiiso isla markaa hooyadii ay dalbato in la siiyo ujratu mil ayadoo kale markay ilmaha naaska jaqsiinayso waxa la siiyo oo mushqaayad ah aabbihii waxaa waajibkaa inuu siiyo waa tii aayaddu ahayd fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahun ayad haddan soo tilmaamayn wuu siinaya wuu ku biilayaa hooyadii ujradeediina wuu siinayaa iyadaana u cid lagu siiyo haddii laakiin ujratu mil wax ka badan ay dalbato ujratu mil ml waxay ahayd bil walba dollar bay ahayd waxay tidhi bil waxaa sisaa boqol dollar ilmaha naas ku jaqsiinaya marka aabbihii waajibkuma aha inuu ujratulmiliga wax ka badan uu siiyo waajibkuma aha maxay dhib ku taha sidoo kale hadduu helo gabadh kale oo naaska u jaqsiinaysa oo bilaash ugu jaqsiinaysa markaa waajibkumaa hooyadii inuu siiyo ujratulmitl ama gabadhaa kale ay intay hooyadu dalbanaysay ujratulmitliga wax ka yar ay naaska u jaqsiinayso hadday hoyadii dalbatay maalan ujratulmitliga ahayd boqol doolar dadaanaa konton doolar naaska ugu jaqsiinaya bil walba aabbihii waajibkumaa hooyadii inuu eh, ujratulmitliga inuu siiyo waban qofkii istawa ay u siman yihiin farcaahu labadii farac ee asaga ka farcamay tafiirtiisa ah anfaqaa labadu way biilayaan wailaa haddii kale aysan sinayn falasaxu muctamad waxaa weeye aqrabuhumaa koodii kolba u dhow ayay nafaqadii ku waajibaysaa fain istawaa dhawaanshahoodu sinmo fa bilirti dhaxal ayaa nafaqadii markaa loo eegaya fi asaxi muctamad haddaan qabano waaani qowlka labaad wuxuu leeyahay bilirti marka horeba dhaxal baa loo eegayaa uma dabeetana alqurbi dhawaanshaha loo eegayaa wuxuu hi qofkii ah ee laba farac ay u joogaan labadaa faracna ay u siman yihiin labaduba way biilayaan tusaale labada farac say ugu siman yihiin macnaha xagga dhowaanshaha ayay ka siman yihiin iyo xagga dhaxalka tusaale waa laba inanoo isagu dhalay ama laba hablood uu dhalay ama inan iyo inan labadaasu leeh labada way u siman yihiin marka labadaba way biilayaan labadaba way biilayaan anfaqaa labadaba way biilayaan waay haddii laakiin macnaha si siman ama si kala badan way noo imaan u qaybsanaya way noo labadaba biilkii way isla bixinayaan haddii laakiin ay u kala dhow yihiin oo ayna u sinayn xagga dhawaanshaha kolba midkii u sii dhow ayaa nafaqadii ku waajibaysaa ama dhaxla ahaado ama yuusan ahaan ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado kolba kii u dhow ayay nafaqadii ku waajibaysaa waaya tusaale ahaan wuxuu dhalay inan inankaasina inan kaluu sii dhalay macnaha waxaa u jooga ibn iyo ibn ibn midkee u dhow ibniga u dhow soo maha ibnigaasaa ah haddaba lagu yeelanaya nafaqadii waaya fain istawaa qurbuhuma haddii labadoodu u siman yahay agga dhawaanshahana fa bilirta dhaxalka lagu kala rajaxayaa midkii dhaxalka ku leh ayaa markaa nafaqadii ay ku waajibaysaa sida tusaale ahaan ibn ibn ibn iyo ibn binti oo jooga ibn ibn iyo ibn bint way u siman yihin dhawaanshaha ka siman yihin waxa weeye inan ee inantiisu dhashay midna waa inan inankiisuu dhacay marka xagga dhawaanshaha way u laakiin xagga dhaxalku kala duwan yihiinoo ibnu ibnina waa waari waa dhaxle ibnu bintina dhaxalkii waxba kuma leh marka kan dhaxalka leh ee ibnu ibniga ah ayay ku waajibaysa kaasi waa qowlkii muctamadka ah waani qowlka labaad waa muqaabil alasax qowlkii lahaa aqrabuhumaa lahaa qowlkaas kasoo horjeedaa ee kan damba ma ah qowlkii aqrabuhumaa lahaa hadday aqrabuhumaa ay u siban yihiin qorbigana iriga qowlkan dambe wuxuu leeyahay biliri dhaxalka ayaa loo kala horeysinaya marka horeba dhaxalka ayaa waxaa weeye lagu kala horreysiinaya macnaha midkii dhaxalka wax ku leh ayay nafaqadii waajib ku noqonaysaa hadday dhaxal ka siman yihiinna midkoodii u dhow saasuu leeyahy qowlka dambe haddii markaa dhaxalkii ay ka siman yihin labadaba ay dhaxlayaal yihiin dhowaanshaha la eegayaa tusaale ahaan bint iyo bint ibn bint iyo bint ibn labadu waa waari laakiin waxaa u dhow bintadaa u dhow inantiisii iyo inankiisa inantuu dhalay inantiisaa u dhow inantiisa marka nafaqadii kuwaajibaysa wa haakada wuxuu i waman qofkii istawa ay siman yihiin farcahu labadiisa farc anfaqaa labada way biilayaan oo bilkii way isla wadaagayaan wa ilaa haddii kale falasaxu muctamada waxaa weeye aqrabuhumaa labadooda midkii kolba sii dhow ayay nafaqadii ku waajibaysaa asaga usii dhow fain istawaa dhowaanshahoodu hadduu siman yahay fa bilirti dhaxal ayay markaa ku kala baxayaan midkii dhaxalka iska leh ayaa waxa wey nafaqadii ku waajibaysaa kii aan dhaxalka lahayn nafaqadii ku waajibi mayso waani qowlka labaad waxa wuu isweydaarinaya wuxuu leeyahay biliri dhaxalka ayaa loo eegayaa midkii dhaxalka iskale ayay nafaqadii ku waajibaysaa uma dabeetana haday dhaxal ka siman yihin bilqurbi xagga ayaa loo eegaya wlwaariaani labadii dhaxlayaasha ahaa yastawiyaani miyay siman am mise yuwazacu waa loo qaybinayaa infaaqii bixasabihi bixasabi iri dhaxalka say u kala leeyihiin ayaa lagu qaybinaya wajhaani laba waj ayaa ku sugan wuxuu ku yidhi qofkii laba waari leh laba dhaxlo ayuu leeyahay labadaa dhaxlana way u siman yihiin waaya asligii irsiga way u sida ibn iyo bint inan uu dhalay iyo inan uu dhalay labadaasuu leeyahay labadaaba halkii maadaama ay ku kala duwan yihiin laakiin qorbiga ay u siman yihin qorbiga u siman yihin labada waa awlaadiisi midna waa inan midna waa inan markaa nafaqadiina miyay u sinmayaan si islaag bay u konton iyo konton bay kala qaadanayaan boqol konton iyo boqol konton mise waxaa loogu qaybinayaa sida dhaxalkaba loogu qaybinayo oo inankii inanta dhaxalka maxay u qaadanayaan lidakr mil xad untayeen sooma ahayn marka tanna ma saasoo kalean leenahay waxaan leenahay infaaqiina sidaa ha u qaybsadaan oo inanku ha bixiya laba laab gabadhu waxay bixinayso aabihii maalan saddex boqol oo dollar buu baahaya bishii inantiina boqol ha bixiso inankiina laba boqol ha bixiyo ma saasaan leenahay oo inankii maalan wuxuu bixinayaa boqol kiiba lix iyo lixdan dhibic lix inantiina waxay bixinaysaa boqol kiiba soddon iyo saddex dhibic saddex ma saasaan leenahay oo xaggii dhaxalkaan u eegaynaa nafaqadii mise way u siman yihiinoo si islaag bay u qaybsanayaan laba wej baa ku sugan wej wuxuu leeyahay sida dhaxalkay u qaybsanayaan wejna wuxuu leeyahay si siman bay u qaybsanayaan labadaa wej mualifku waad aragtaayo muuna kala rajixin waa masaladii labaad ee manhaajka intuu wajhayn iska idlaaqa ama qowleyn uusan kala rajixin weyaan labada masale keliya ku jirta masaladan iyo masale nagu soo dhaaftay salaat aljamaaca nagu soo dhaaftay labadaas bas ah baynu malka rajain inta kaleo dhan malka uu kala rajaxa labada qowl labada qowl haddaba culamadii shaaficiyad waa isku khilaafeen qoolka dhahaya way u siman yihiin waxaa rajaxay zarkashi iyo ibnulmuqri qowlka horena waxaa rajaxay khadiib isharbini iyo culamo kale marka kaa waxaan qaadanayn dhahaya sida dhaxalka ayaa loogu qaybinaya kaasa cadaaladda u dhow kaasa cadaaladda u dhow mualifkana qowl u dhow uu sheegi doonaa qowlka haddaba hadduu ninku leeyahay inan iyo inan siday dhaxalka u kala leeyihiin umay u kala biilayaan oo inankaa ka badsanaya inantii lidakri mil xabdi untayeyn ayay biilkii waalidkood u qaadayaan walwaariaani labadii wax dhexleeyey ee ahaa ee qariibeynka ahaa yastawiyaani miyay u siman qadarkii infaaqa am mise yuwazacu infaaqii waa loo qaybinayaa labadooda bixasaabihi dhaxalkii kolba siay u kala tagsan yihiin wajhaani laba waj ku sugan waayahay waman qofkii lahu u abawaani laba waalid facala abi aabihima lagu leeyahay dheh nafaqadiisii waqiila waxalil calayhimaa labadooda lagu leeyahay libaaliqin qofkii qaangaadhka ah labadoodaba wuu ku leeyahay aw mase ajdaadun awyaal ayaa qofkii e, u jooga faracii awyaal buu leeyahay wajadaatun ayiyaal in adla hadduu e, ku soo dhowaado bacduhum barhkood bibacdin barh kale falaqrabu kan dhow unbaa nafaqadii lagu yeelanayaa wailaa haddii kale oo barhkood bar kalena kusoo dhawaan fabilqurbi dhawaanshahu baa loo eegayaa nafaqada waajibitaankeedii waqiil waxaa la irsi dhaxalkii baa loo eegaya waqiil waxaa la yidhi biwalaayati ilmaali xoolaha wilaayadoodaa loo eegayaa waaya wuxuu qofkii laba waalid leh abawaan halkan waa min baabi takliib aabbihii hooyadii baa looga jeedaa markii qofka laba waalid leh aabbihiisi hooyadiiba ay joogaan nafaqadiisu waxay saaran farcaas aabbihii aabbihiu nafaqada ku leeyahay hooyadii kuma leh maxaa yeel ilahi baa arrintaa inoo tilmaamay fain ardacna lakum faatuuhuna ujuurahun waay sagiir iyo kabiir ilmihi ama ha ama ha weynaado waaya iyo xadiidkii bint cutba waa kii nabig uri alah sla slam hudi maa yakfiik wawaladaki bilmacruuf hinde bint wuxuu u tilmaamay alayh slat inay biilkeedii ka qaadato ayadii iyo xoolaha ninkeeda marka muuse dhihin adiguna qayb bixi biilka caruurta isna bar bixiyo muuse dhihin nabigu alayhi isalaatu wasalaam qiil baa wuxuu leeyahay ilmuhu hadduu yahay nafaqadiisa aabbaha keliya ma saare eh iyo hooyada labadaba waa lagu leeyahay way u siman yihiin saasuu leeyahy qiilka lakin waa laga xoog badan yahay haddaba haddii qofkii eh, aabbihii hooyadiina joogin laakiin waxaa jooga awiyaashi ama ayayooyinkii baa jooga waan eegaynaa hadii ayooyinkaas barhkood bar bar kale ay ku soo dhowaadeen ama awiyaashaas iyo ayooyinkaa hadday isku soo dhowaadeen oo barhkood bar kale ay waxa wey ku soo dhowaanayaan oo isdhaleen midkii kolba dhow ayaa nafaqadii hee lagu leeyahay tusaale ahaan waxaa jooga aabbaha aabbihii iyo aabbaha aabbihii aabbihii baa jooga midkee dhow aabbaha aabbihii soo ma abulab ka dhow oo waxaa weeye awowga koobaad baa ka labaad saa darteed awowga ayaa nafaqadii lagu yeelan doonaa taana waxaa la mid ah hadday joogto ayadaadii koobaad iyo ayaydaadii labaad ayadaada koobaad baa ka labaad taasaa nafaqada lagu yeelanaya waayo waa isku soo dhawaanayaan barkood barkar kusoo dhawaanayaan haddii laakiin isku soo dhawaaneyn fa bilqurb markaa dhawaanshaan eegaynaa si ay kula dhow yihiin baan eegaynaa qiil wuxuu sida dhaxalka ay u kala leeyihin baan eegaynaa qiila wuu le biwalaayat اlmaal wilaayat اlmaal ayaan eegaynaa qolka muctamadka haddaba waxa wey fabilqurbi say u kala dhow yihiin say u kala dhow yihiin ayay u kala yeelanayaan saas wey oo tusaale ahaan ayaydaa hooyo iyo ayaydaada labaad ee aabbo waxaa ku dhow ayaydaada hooyo ee koobaad ayaa kaaga dhow ayaydaada hee labaadee ahba tana kaaga dhow marka tanaa lagu yeelanayaa nafaqadii qiil wuxuu leeyahay maye xagga dhaxalkaan u eegeynaa sida awowgaa maalan awowgaagii xag hooyo iyo awowgaagii xag aabbo way siman yihin soo way siman yihin laakiin midna waa dhale midna dhela maaha midkee dhela ah awogaaga aabbaa laakiin awogaaga hooyo dhaxalka waxba kumale hooyada aabbaheed dhaxalka xukuma leh laakiin aabbaha aabihii dhaxalka xukuma ku leeyahay marka kan aabbaha aabbihi ah ayaa nafaqadii lagu leeyahay qiilna wuxuu leeyahay biwilaayat ilmaal wilaayat ilmaal ayaan eegaynaa oo masalan eh, awowga iyo hooyada hadday kulmaan awowga ayaa wilaayad iska leh saa darteed asaga ayaa hee ay saaran tahay eh, nafaqadii maadaama wilaayadiiba asagu iska leeyahay waman qofkii lahu aslun waman qofkii lahu u sugnaaday aslun asli wa farcun farc ai sida muctamedka cala farci farci ayaa nafaqadii lagu leeyahay wey bucd haba fogaadeen waaya aw amase muxtaajuuna kuwa baahan ayaa qofkii u sugnaaday yuqadimu wuxuu hormarinayaa zawjatahu xaaskiisa uma dabeetana alaqraba qofkii u soo dhow waqiila waxaa la yidhi alwaaria dhaxlihii buu hormarinayaa waqiila waxaa la yidhi alwaliya weliga ayuu hormarinayaa qofkii asal iyo aracleh aabbihiina wuu joogaa caruurtiisiina way joogtaa marka midkee lagu yeelanaya nafaqadii ma asalkii baa lagu yeelanaya mise faraci waaya faraca lagu yeelanayaa maalan aabbihii iyo waa bacud haba fogaadeen xataa hadduu faraca u fog yahay maalan aabbaha iyo inaan aad waxaa aad nafaqada ku yeelanaysaa inanka aad awowgu tahay aabbaha ku yeelan maysa waaya maxaa cusuubadiisaa ka xoog badan haddaba qofkii hadii uu xoolo haysto xoolihiina ay kooban yihiin qaraabo badanna uu leeyahay iyo ehel nafaqadii qaabkee buu tartiibinayaa yuu kaga bilaabaya waa ka mar koobaad wuxuu kaga bilaabayaa buuhi xaaskiisa horta naftiisu kaga bilaabaya ibda binafsika waa kii xadiidku ahaa naftiisa waxaa kusoo xigta xaaskiisa nafaqadeeda ka sii xoog badan cidda kale yani nafaqada zawjadu ka xoog nafaqada qaraabada saan horey tilmaanay zawjadii waxaa soo raaca alaqrab qaraabadii kale say kala dhow yihiin alaqrab say kala dhow yihiin maalan bacda zawjatii waxaa kusoo xigay weladkiisii sakiirka ilmihiisa carurtiisa yaryarka ah ayaa kusoo xiga maxaa yeelay aad bay u baahan cid kale oo ilaahay ka sukayso waxa weeye carruurtaas ay wax ka sugayaan oo asaga ma jiraan saa carurta yartu kaga bilaabaya kadibna waxa weeye haddii ilmo u dhale weyn oo qaangaadho laakiin waalan oon isku filan kaas ku xujisiinaya kadibna hooyadii ku xujisiinaya kadibna aabbihii ku xujisiinaya kadibna waladkiisii kabiirka kadibna awowgii wahaakada saasuu tartiibinaya waqiila waxaa yidhi yuqadimu alwaaria kan dhaxalka iska leh ayuu mudnaanta siinaya waaya qiila wuxuu leeya weliga ayuu mudnaanta siinaya ka weligiisa ah ayuu mudnaanta siinayaa wuxuu hi waman lahu aslun qofkii asal e farcu arcale fa fi muctad haddaan qaban cala farci farci ayaa lagu leeyahay nafaqadiisii way bucd haba fogaadeen amase muxtaajuuna kuwa baahan buu leeyahay oo ehelkiisa ah yuqadim wuxuu horreysiinaya zawjatahu xaaskiisa uma dabeetana alaqrabkum qofka ugu dhow waqiila waxaa alwaaria dhaxlaha ayuu horreysiinaya waqiila waa alwaliya weliga ayuu horreysiinaya l adaanati aslkan wuxuu ku saabsan yahay ilmihii yaraa oo la xanaaneeyo alxadaana waa xanaanadii ilmaha yarka la xanaanaynaya alxadaanatu luqatan horta waxaa weeye maakuudatu min alxidni dhinacii baa laga qaatay alxidn wahuwa ljab waa dhinacii maxaa yeele gabadha xaadinada ah ilmihii maxduunka ay xanaanaynaysay dhinacay ku qabanaysaa waaya marka xadaanada ilmaha yarka ayay khaas ku tahay ilaa uu xaddu tamiis ka wax kala garanayo wixii tamiis ka dambeeyey ilaa intuu ka waa kafaala xadaana meh waa kafaala wuxuu idhi alxadaanatu xadaanadii sharcan macnaheedu waxa weeye xifdu man ilmo in la ilaaliyo laa yastaqilu aan la madax bannaanayn arrimaha naftiisa wa tarbiyatuhu in la tarbiyay ilmahaas wاlinaau dumarkii ayaa alyaqu ugu eh, mudan bihaa xadaanadii ayagaa u qalma oo ugu habboon inay ilmihii yaraa xanaaneeyaan xadaanada horta sharcan waa yani ilmo aan naftiisa ku fillayn in la ilaaliyo wax kastoo dhib u keenaya laga ilaaliyo laakiin ilmihii khaaskuma aha qofkii weynaa majnuunka ahana waa asna xanaan u baahan yahay marka ilmaha yarka ah iyo qofka weyn ee majnuunka ah labadaba xadaanay u baahan yahay marka xadaanadii waxaa soo gelaya in la barbaariyo oo wax kastoo u baahan yahay la siiyo cuntadii iyo cabitaankii iyo lebiskii iyo nadaafadii iyo wax kastoo u baahan yahay oo daryeelah in loo dhammaystiro taasaa xadaanadii soo gelaysa waaya haddaba xadaanadaas dumarkaa ugu mudan dumarka ayaa ugu mudan maxaa yeelay dumarku yani ragga way ka naxariis badan yihiin xagga xanaanaynta ilmaha tarbiyadana way oga fiican yihiin wayna oga sabir badan yihiin oga dulqaad badan yihiin xagga la joogitaanka ilmaha waaya alxadaanatu xadaanadii xifdu man qof ilaalintii wey laa yastaqilu aan la madax banaanayn yani laa yastaqilu aan madax banaanaan karin manaa amaa madax banaanayn wa tarbiyatu in la tarbiyeeyo walinaatu dumarkii ayaa alyaqu u qalma oo habboon bihaa xadaanadii wa awlaahunna dumarkii waxaa ugu sii mudan ummun hooyo uma dabeeta ummahaatun hooyooyinkii hooyadaa dhalay hooyooyinkaasoo yudliina kusoo dhowaanaya biinaain dumar kusoo dhowaanaya yuqadamu waxaa la horaysiinayaa aqrabuhunna hooyooyinka kuwa ugu dhow waa la horaysiinayaa waljadiidu muctamad waxaa weeye tuqadamu waxaa la hormarinayaa bacdahunna hooyooyinkaas hooyada kadib ummu abin aabbaha hooyadii baa la hormarinaya uma dabeetana ummahaatuhaa hooyada aabbaha hooyooyinkeed almudliyaati ee kusoo dhowaanaya biinaatin dumar uma dabeetana ummu abi abin aabbaha aabbihii hooyadeed aabbaha aabbihii hooyadii ayaa la hormarinaya kadalika sidaas si ah. abi jaddin awoga aabbihii hooyadii baa la hormarinaya kadalika sidaas si ah. waxaan idhi xadaanada dumarka ugu mudan horta dadka xadaanada mutaysta waa saddex qaybood imaa inay yihiin dumar barax tiran waa imaa inay rag barax tiran yihiin waa inay isku jir rag iyo dumar saddexdaas xaaladoodba mualifku inoo tilmaamaya hadday yihiin dumar barax tiran waxaa ugu mudan hooyada hooyada ayaa ugu mudan maxaa yeelay naxariisteeda way dhammaystiran tahay nabigeena calayhi wasalaam markay u timid gabadhii ee cabanaysay waxay tihi ya rasuul allah ina bni haada kaana balii lahu wicaana inankaygan calooshaydu waxay u ahayd weel wa xijrii lahu xiwaa dhabteeduna waxay u ahayd yani way soo koobaysa macnaha waan kuu xanaanaynay wahadyii lahu siqaan naaskayganu wuxuu ahaa sibraar macnaha waan ka waraabinay waina abaahu allaqanii aabihii baa ifura wazacama wuxuu sheegtay annahu yansichu mina inuu qaadanayo faqaala nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam anti axaqu bihi maa lam tankixi adigaa ugu mudan ilmahaaga inaad xanaanaysato intaadan guursanin intaadan guursan adigaa u mudan buu alayhi salaatu wasalaam waaya rawahu lbayhaqiy walxaakim haddaba hooyadii ayada ugu mudan hooyadii waxaa soo raaca ummahaad hooyooyinkeed baa soo raaca hooyadaa hooyadeed hooyadeedii labaad tii saddexaad yani ayida koobaad hooyada dhashay ayida hooyadeed ayidaa kale hooyadeed wahaakada marka xag hooyaa lagu soconaya intii la heli karo hooyooyinka hooyada yudniina biinaa bu i dumar khaalisa kusoo dhawaanayaan waaya si kala dhow baan loo kala horreysinaya markii laga soo tago hooyada iyo hooyooyinkeed waxaa soo raacaya ummu abin aabbaha hooyadi aabbaha hooyadii ayaa soo raacaysa maxaa yeel laftirkeedu ilmaha way dhashay maadaama aabihii bay dhashay way dhashay waxaa soo raaca aabbaha hooyadii hooyooyinkii dhalay hooyooyinkii dhalay ee ku soo dhawaanaya iyagona dumar khaalis ah kadibna ummu abi abin aabbaha aabbihii hooyadii dhashay ayaa ku soo xigta iyo hooyooyinkii hooyada dhalay uma ummu abi jaddin wahaakada saasa lagu soconaya awowga aabbo xag aabbo awowga xag aabbo aabbihii dhalay aabbaha hooyadii iyo hooyooyinkii inta badan kuwaa maba noole waxaa weeye awowga saddexaad hooyooyinkii laakiin fuqahada waxay u sheegaya calaa sabiil maada calaa sabiil fardi wataqdiir haddii lacal ay nool yihiin oo de yihiin oo xanaanayn karaan gabar ayadoba cad ah oo baahan in iyadoo la xanaaneeyo waxba xanaanayn mayso waaya wlqadiimu qadiim waxaa weeyaan buu ihi yuqadam waxaa la hormarinaya halkaa usoo qadar alakhawaatu walaaladii ilmahan hablahay walaalaha yihiin walkhaalaatu iyo habaryarihii ayaa calayhinna dumarkii la soo sheegay ee waxaa weeye hooyooyinkii aabbaha iyo hooyooyinkii awowga laga hormarinayaa waay hadday joogaan hablo ay ilmaha yarkaa walaalo yihiin ama habaryarihii ay joogaan labadaaba waa laga horumarinayaa ayayooyinkii xag aabbo ayayooyinkii xag aabbo ama ayayooyinkii dhalay awowgii kuwaasoo dhan waxaa laga horumarinayaa walaaladii hablaha ah iyo habaryarihii baa laga horumarinayaa nabiga calayhi الsalaatu wasalaam habaryartu wuxuu ku tilmaamay inay tahay bimanzilaة اlum alkhaalatu bimanzilaة اlum buu nabigu yhi alayh الslat slam habaryartu waa hooyo rawahu الbukhaari watuqadamu waa la horraysiinayaa ukhtun gabadhay walaala yihiin calaa khaalatin habaryar baa laga horraysiinayaa wa khaalatun habaryarna calaa binti akhin walaalkii inantiisaa laga horraysiinaya wa ukhtin iyo walaashii inanta ay dhashay wa bintu akhin walaalkii inanta uu dhalay iyo wa ukhtin walaashii inanta ay dhashayna tuqadam waxaa laga hormarinaya calaa camatin eedadii baa laga hormarinaya wa ukhtun min abaweyn walaashi ilmaha yarkaa walaashay isku aabba labada yani xag aabbiya ag hooyaba ka walaalo yihiin calaa oktin laga hormarinayaa walaashi min axadihimaa labada dhinac mid ka ahaata waay wuxuu ku ilmaha yarka ah walaashi dhinacay doontaba ha ka ahaato ama xag aabba ka ahaato ama xag hooye ama labadoodaba ka ahaato waxaa laga hormarinaya habaryartii hadday habaryartiina joogto walaashina joogto walaashi ayaa xanaanadiisa iskale iyadaaba dhow sidoo kale habaryartii ayaa laga hormarinayaa walaalkii ilmaha yarkaa walaalkii inanta uu dhalay ee uu yahay maxay adeer uu yahay iyo walaashii inanta ay dhashay ee uu yahay abti habaryartii baa laga horreysiinayaa bintu akh walaalkii inanta uu dhalayna iyo walaashii inanta ay dhashayna waxaa laga horraysiinaya eedadii eedada waxaa ka horraysa inanta walaalkii dhalay ama walaashii ay dhashay sida dhaxalkaba looga horraysiinayo maxaa yeelay dhaxalka kuwana ka horreeya sida dhaxalka logu horraysiinaya ibn اlakh cala alcam adeerka lagu horraysiinayo wa uktun walaal min abaweyn gabadha ay isku aabba yihiinna waxaa laga gabadha isku aabbaha yihiin ka mudan maadaama ay uga oo iga naxariis badanta walaصaxu muctamad waxaa weeye taqdiimu ukhtin eh, min abin gabadh ay isku aabbo ay yihiin in laga horreysiinayo calaa ukhtin min ummin gabadh ay isku hooyoun yihiin wa khaalatin iyo habaryar wa cammatin waaya intayna taa gabadh ay isku isku aabba yihiin iyo gabadh isku hooyo yihiin hadday labadaa joogaan isku aabbaha baa laga horreysiinaya midba hal dhinac bay wadaagaan midna waa waxay walaalkayihin xag aabbo ilmaha yarka midna xag hooyo ayay ka walaala yihiin tan ay xag aabbo walaalaha ka yihiin ayaa ka horaysa tan ay xag hooyo walaalaha ka yihiin sababtoo ah dee tanaa ka xoog badan xagga dhaxalka ka xoog badan maxaa yeelay tan ay isku aabbaha yihiin casabayba noqotaa oo keligeed baaba dhaxalka qaadan karta marra qaarkood ama wixii soo hadha laakiin tan kale sidaa ma aha wa khaalatin wa taqdiimu khaalatin walasaxu muctamad waxaa weeye taqdiimu khaalatin habaryartii in laga horraysiinayo wa camatin iyo eedadii liabin aabbihii ay isku aabbaha yihiin calayhima waxa weeye habaryartii ama eedadii ay aabbihii liummin xag hooye ka walaalaha yihiin waxaa kulmay habaryartii ay hooyadii xag aabboon ka walaala yihiin iyo habaryartii ay hooyadii xag hooyoon ka walaala yihiin tan xag aabbo ay hooyadii ka walaala yihiin baa la hormarinayaa sidoo kale hadday kulmaan eeddadii ay aabbihii xag aabboonka walaala yihiin iyo eeddadii hooy aabbihii xag hooyunka walaala yihiin tan ay xag aabbo ka baa la hormarinaya marka cibaarada halkan u fiirsa laqmadeeda wal asaxu muctamed waxaa weeye taqdiimu khaalatin in la hormarinayo liabin halka usoo qadar habaryartaasoo xag aabbo un hooyadii ay ka wa camatin iyo eedo liabin ay aabbihii xag aabboonka walaala yihiin calayhimaa ay cala alkhaalati waalcammati khaaladii iyo cammadii in laga horreysiinayo liummin ay xag hooyo oonka walaala yihiin waaya walasaxu muctamad waxaa weeye suquudu kulli jaddatin ayay walba inay dhacayso oo laa tarit waxba aan dhaxlayn ayay oo aan dhaxalka waxba ku waxa weeye xadaaradina waxba kuma leh oo waa tii kusoo dhawaanaysay bidakarin bayna untayeyn lab u dhaxeeya laba dhadig sida ummu abilum hooyada aabbaheed hooyadii hooyada aabbaheed hooyadii taas wey ummu abilum marka hooyadaas waay kusoo dhawaanaysaa bidakarin lab bayna untayeyn laba dhadig udhaxeeya walidaalika ayadaasi dhaxalka waba kuma leh dhaxalka waxba kuma leh walidaalika hadaanadeena waxba kuma leh duuna unhaa dhadig samaya dhadigaasoo hayri maxramin aan maxram ahayn ka binti khaalati sida habaryarta inanteeda oo kale waaya hadday joogto gabadh waxa weeye ilmahan yarka aan maxram ahayn oo gayaankiisaba uu guursan karo sida maalan habaryartii inanta dhashay taasi waxa weye dhaxalkii waxba kuma leh laakiin xadaanadii waxbay ku leedahay habaryartii inanta dhashay way soo gelaysaa xadaanadii lakin dhaxalkii ma soo gelayso habaryartii baaban dhaxalka soo gelayninne inanteeda siaba dhaxal u soo gelaysa binta camatin bay la mid tahay waxa weeye eedadii inantay dhashay dhaxalkii ma soo gelayso waxa weeye haddana khadaaradii way soo gelaysaa wahaakada abtigii iyo adeerkii hablahay dhaleen waa sidoo kale ayaguna dhaxalkii ma soo gelayaan xadaaradiina way soo gelayaan halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed